nawc aakhara min الdikri bayna اftitaaxi الصalaaةi wa bayn اqira'ة nawcun aakhara waa nooc kale waa baabka siddeed iyo tobanaad nawcun aakhara waa nooc kale oo min adikri dikriga bayna iftitaaxi salaati salaaddii marka la furfurta inta udhexayso iyo wa bayna alqiraa'a iyo intaanan wax la akhrinin oon faatixadii iyo qur-aankii salaadda gudaheeda la akhrinaya aan la akhrinin ka hore nooc kale oo noocyadii hore oon soo marnay ka duwan oo dikri oo lala imaano ayuu baabkan u baab yahay xadiid sideed boqol iyo sagaashan sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaي caleyh raxmat ullah akhbaranaa cubaydillaah ibni fadala ibni ibraahim النسائي أبو قدامة weyaan ثقة ثبت قال أنبانا عبدالرزاق ابن همام الصنعاني weyaan waa ثقة xاaفظ مصنف مصنف kitaab la yihahdo مصنف cabdiرaزاq la yidhaahdo oo aahaarta lagu aruuriyey ayuu leeyahay raximah اllah qaala wuxuu yidhi anbana jacfar ibnu sulaymaan ayaa aلضubci waa saduuq zaahid yatashayac can cali bni cali cali bni cali alyashkuri laa ba'sa bihi qadariyanimo ayaa lagu sheegay nin cibaado badanna uu ahaa can abi lmutawakil abulmutawakil waa cali bni daawuud annaaji iqa weeyaan can abi saciid alkhudri radia allahu tacala an arda ana nabiya nabigeena sal l slm kaan nabigeena wuxuu ahaa ida اftataxa asalaa salaadda hadduu furfurto qaala nabigeena wuxu hi jiri sal l slem subxaanaka hufnaanta iyo nasahnaanta allaahuma allehyow wabixamdika mahadda lala qabo tabaaraka saremar ismuka magacaaga wa tacaala sarray jadduka sharaftaada walaa ilaaha ilaah la caabudo xaq lagu caabudan ma jiro hayruka adiga kaasoo haray saas ayuu nabigeen dhihi jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam ducadaas marka ayuu nabigeena ku ducaysan jiray ama dikrigaas ayuu la imaan jiray sala allahu calayhi waali waslem xadiidka sagaal boqolaad bifadl illahi caza wajal caaw waxaan maraynaa xadiidka sagaal boqolaad iyo darsiga kontonaad kitaabka hadduu alla qadaro subxaana wa tacala waxaan is laba boqol iyo siddeetan iyo shan cashar meelahaas inuu noqon doono qiyaastii konton haddii laga jaro maxaa ka soo hari waxyaraa ka soo hari wax haddii la bilaabo mogta meeshii laga imaaday iyo meesha la socda xaggee dhow meesha la socda maa dhow marka ilaahay waxaan ka baryanaa subxana wa tacala inuu noo taysiiriyo haddii sidaan uu ku socdo ee dhowr bilood kadib uu iska dhammaani biidn illah caza wajal waa yahay xadiidka sagaal boqolaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaي alيh raxmat ullah akhbarana moxamed ibn sulaymaan الruhaawiy iqaة xaafid qala xadaثana zayd ibn اxubaab alcukli waa saduuq yukhطiu fii xadiiث hawri markuu hawri wax ka warina ayuu ku gafaa qala wuxuu xadaanii waxaa ii warramay jacfar ibnu sulaymaan adubaci waa saduuqun zaahid yatashayac haddaan soo marnay can cali ibnu cali isna waan soo marnay alyashkuri weeyaani laa ba'sa bihi rumya bilqadar wa kaana caabidan can abimutawakil abulmutawakilna waa cali ibnu daawuud annaaji waa iqa can abi saciid alkhudri saxaabiga jahiilka ahaa sacad ibn malik ibni sinaan radia allahu ta arda qala wuxu sacad ibn malik ibni sinaan kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka sal slam ida iftataxa asalaa salaadda hadduu furfurta qaala wuxuu dhihi jiray subxaanaka allahuma bixamdik watabaaraka smuk watacaala jaduk walaa ilaaha hayruk xadiidka hore iyo dikriga hore umbulatoo yahay weyaan wax kama duwna nawcun aakhara nooc kale oo min adikri dikriga bacda takbiir qofka markuu allah akbar yihaa salaada u xirto kadib uu la imaanayo baabkan ubaabi xadiid sagaal boqol iyo koobaad waa xadiid saxiixa qala alimaam النasai caleyh raxmat اllah akhbarna moxamed ibnu hanna alcanazi wa iqaة tabt qala xadaثna xajaaj ibnu alminhaal weeyaan alanmaطi wa iqaة faadil qala xadaثna xamaad ibnu slmta wa iqaة caabid ahbat الnaasi fii haabit watagayara fii aakhirihi gadaal dambe xifdigiisa wuu hoos buu u dhacay laakiin haabit ibn aslam albunani uu hadda wax ka warina markii ruwaaddiisa iyo ragga xirtu ah oo wax ka wariyey la eega waa ninka ugu bunta sarreeyo oo aad iyo aad wax ka hubsaday can haabit ibn aslam albunani haabit ibn aslam albunani waa iqatu caabid wa qataada ibnu dacamat saduus اlbصri waa iqatu habtun mudlis waxumayd ibn abi xumayd aطawiil iqatu mudlis weeyaan can anas bin malik wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda anahu anas bin malik khadim rasul lah sal slm qaala wuxuu yidhi anas kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka sal slm yusalii midna dujiya bina annaga kaana wuxuu ahaaday rasul rasuulka ale yusalii mina dajiyo bina id jaaahu waxaa u yimid rajul nin baa u yimid nabigana salaad buu ku jiray nin baa u yimid fadakhala masjid masjid ayuu soo galay waqad xafazahu walxaal qad xafazahu muxuu ahaa xuurteeyey annafasu neeftii ay xuurtaysay amaba uu neeftuuri neeftii ayaa muxuu ahaa deg deg uu ku imaanay ayaa waxaa uu neef qabat qabatimay ama u xurtooday hahay faqaala wuxuu yidhi allahu akbar alxamdu lilaahi xamdan kaiira ayiba mubaarakan fiih ducadaasuu la soo booday allaahu akbar alla ayaa weyn alxamdu lilah alla weyn ayaa mahad iskale xamdan mahad kaiiran ee aad u tiro badan ayiban wanaagsan mubaarakan fiih la barakeeyey saasuu muxuu ku ducaystay alxamdu lilaahi xamdan kaiira ayiba mubaarakan fiih falamaa goortii qadaa uu dhameeyey rasul rasulka sal sl salaatahu salaadiisa qaala wuxuu yihi ayukum kiineeba alladii takalama kii ku hadlay ahaaday bikalimaatin kalimooyinkii aan maqlay ninka ku hadla ku ahaa faarama alqowmu dadkii o dhan waa iska aamuseen ay sakata alqowm qaala wuxuu yidhi innahu shaniya lam yaqul ama inahu isaga lam yaqul ba'san wax dhibaato ah uu sheegay lama arka ninka isaga wax xumaan ah ma sheegine ha aamusina hadla weeyaan qofkii dhawaaqay ha sheega qaala wuxuu yidhi ana aniga ayaa yaa rasul rasuulka allow ku dhawaaqay ji'tu waxaan imaaday waqad xafazanii walxaal qad xafazanii uu i xurteeyey annafasu neefta ama neef qabatamay faqultuha kadibna saas ayaan idhi qaala nebi nabigan wuxu sal slm qad ra'aytu waxaan arkay inaa cashara malakan toban iyo laba malag yabtadiruunahaa u kala bartamayaan u kala dhaqtamayaan u kala degdegayaan ayuhum koodii yarfacuhaa kelimadaas rafciyo si ilaahay agtii loogu aqbalo subxaana wa tacaala ayaa nabiga arkay sal s uu yidhi waxaan soo marnay duco kale oo toban iyo laba malag xali ayagana ay u kala degdegeen marka malaa'igta ducooyinkaas noocaas marka waa ducooyin cajiiba in lagu dadaalo marka malaa'igtaasna in sha allahu tacaala saasay ukala uga kala baratamayaan si loo aqbalo in lagu dadaalo weeyaan waayahay baabu lbadaa'ati baabu lbadaa'ati bilaabitaan ayuu baabkan u baab yahay bifaatixati اlkitaabi suurat اlfaatixa lagu bilowdo qabla suurati suurada intaan la akrinin ka hor ayuu baabkan u baab yahay intaanan suurada la akrinin in faatixada la hormariyo ayuu baabkan u baab yahay xadiis sideed sagaal boqol iyo labaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam الnasaي caleyh raxmat ullah akhbarna qutayb bn saciid qaala xadaثna abu cawaana waxaa wey alwadax ibn cabdilah yashkuri iqat tabt can qataada bn dacama weya can anas bn malik radi allahu ta arda qal wuxuu yihi sayid anas kaana nabi nabiga mxmed sal slm wa abu bakrin abu bakrna wuxuu ahaa wacumar cumarna wuxuu ahaa radia allahu canhuma allah ka raali noqdee yastaftixuuna kuwa ku furfurta alqira'ata akhrinta markii salaadda ay xirtaan weeyaane biamdi bilxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin ayay waxaa weeyaan ku bilaaban jireen saas weyaan oo suuraddaas intayna wax kale akrinin markii ay xirtaan kadib faatixaday la imaan jireen oo qur-aanka kale wax laga horraysiin jiray faatixada ayuu deliishana imamka cali raxmat ullah xadiid sagaal boqol iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaala imaam النasai aleyh raxmat ullah akhbarana cubaydillah ama cabdullah akhbarana cabdullah ibn moxamed ibn cabdiraxmaan الzuhriy albصri waa saduq qala xadaثna sufyan ibn cuyayna waa imaamkii can ayub ibn tamimat الsakhtiyani wa iqat habtun xujaة faqih can qataada ibn dacaamat saduus اlbصri iqaة habtun mudlis an anas bin malik wuxuu ka wariyey radi allahu ta arda qala wuxu uhi sayid anas sallaytu waxaan tukaday maca nabi nabiga aan la tukaday sal slm wa maca abi bakrin abu bakrna waan la tukaday wacumar cumarna waan la tukaday radia allahu canhuma faاftataxuu waxay ku furfurteen salaaddii bilxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin bay ku furteen badaas ka horeysa bilxamdi ayaa la dhihi laakiin an xikaaya asalkii alxamdu lilaahi maadaama suurad ay ahayd xarfujarkaas waxaa weeyaan meesha waxweyn kama qabanayo xikaayadii iyo sidii ay ahayd unbaa loo dhigay laakiin asal ahaan haddii mxu ah xarfujar meesha la keena shayga ka dambeeya isim ka dambeya muxuu noqon lahaa majruur bilxamdi laakiin lama dhihi karo waa qur sidii baa loo daynaya waayahay xadiidka ama baabka kow iyo labaatanaad qiraa'atu bismi illaahi araxmaan araxiim qiraa'atu bismi illaahi araxmaan araxiim bismi llahi raxman raxim in la akhriya ayuu baabkan u baab yahay xadiid sagaal boqol iyo afraad waa xadiid saxiixa qaala alimaam الnasaي caleyh raxmat ullah akhbarana cali bn xujr wa iqatu xaafid qaala xadaثana cali bn nasir alqurashi اlkuufi qaadi lmowsil magaalada mowsil ahoo mar dhexdaas la burburinayey qolyihii maxay ahaayeen imtixaanka ahaa daash isis mi ahayn meeshii muxuu ahaa moogta imtixaanka iyaga meel bay galayaan muslimiin ay joogaan markay galaan waxaa lagu banaysana in lagu burburiyey muslimiinta iyo dadkii la burburiyey way kasii cararayaan meel kale ay tagayaan waa lagu burburinaya meel kale ay tagayaan waa lagu burburinaya marka waa adaad yani wax iska dhiciyana ma aha oo muxuu aha gaalay iyo iska celiyana ma aha wax meel fariistana ma aha waa imtixaan muslimiintii ay dhex galayaan kadibna magaalo dhisan oo madaaristeedii jaamacaadkeedii dacwadeedii masaajideedi ay socdaan ay dhex imaanayaan afarta waxaaba ban ayla ban ay soo cararayaan kadibna waxay leeyihin halkaan aan joogna annaga ragaan nahay oo khilaafat alislamiya la taagana waxbaan iska muslimiintii la tirtiri weliba ahlu sunna waljamaca la socdo nimankaas ciraaq ahlusunna waljamaaca meel ayna joogin oo raggii muxuu aha sunniyiin tahay meel kale cag ma dhigayaan shiica uma tagayaan meel kaleo istaagayaan lama arka meelahay burburinayaan oo intay galaan kadibna la burburina waa gobolladii muslimiinta samaraa iyo manaaiqdaas mawsil iyo manai dhan dhulka lala simay dhulka dadna waa la baabiyey dalahaan waa laga qaatay shiicadii ayaa dalka loo tamkiiniyey marka shiicadii gaalada ku shaqaysanay hadii la dhaha baciid ma aha ama ayaga ha ogaadeeno oo ha ka warhaayeeno amaba dee doqon maogta waa lagu xamaashaa ama ha noqdeen muxuu ahaa baabkaas marka alcumuum mawsil magaalada la yidhaahdo ayuu qaadi ka ahaa caley raxmat ullah ninkaa isaga ah waa yahay waa ninkani cali ibn mushir alqurashi alkuufi qaadi almawsil iqat lahu qaraa'ib bacda ma adar markuu indhabeele kadib waxyaaba qaraa'ib ayuu leeyahay can mukhtaar ibnu fulful almaqzuumi saduuqun lahu awhaam can anas ibni maliki radi alahu ta qal anas baynamaa goor daata yowmin maalin maalmaha ka mid ah bayna adhurina dhexdanaga uu ahaaday dhabarkanaga yani uuna dhex jooga yuriid wuxuu la jeedaa qofkaas dhex jooga annabiya nabigeena sal l slm yula jeedaa yani maalin maalmaha ka mid nabiga oona dhex jooga id akfaa ikfaa'atan nabiga wuu hurday hurdayar lulma yar ayuu mxu maahan lulma yar ma lakiin caadiyu mxua u hurday laakiin hurdo khafiifa weeyaan intuu aayar qofkii dhag ka siiya ayuu kadibna fag soo dhihi hurdo yar weeyaan uma kadibna rafaca ra'sahu madaxiisa ayuu kor u qaada nabigeena calayhi salatu slam mubtasiman xaal uu yahay mid muusooni hay oo dhoola cadayni faqulnaa le waxaan ku nidhi maa adxakaka ya rasul rasulka lo maxaa kaa qosashiiyey qaala wuxuu yidhi naزlat calayhi waxay igu soo degtay anifan gordhow suuratun suurad kadibna wuxuu akhriyay bismi illaahi الraxmaan الraxiim inaa acطaynaaka alkowhar faصali lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabtar inaa annaga haddii aan rabilciza nahay acطaynaaka waxaan ku siinay nabi maxamedow alkowhara kowhar ayaan ku siinay kowharka lix iyo toban qowl ayaa lagu sheegaa laakiin labada ugu muuqda waa nahrun fi اljanna webi jannada ku yeela iyo xawdka nabigeena calayh slat slam oo carasaat alqiyaama ku yeela labadaas meelood ayaa ugu raajaxsan alqowl awl waani aqwaasha kale aad u badan yihin ilaa lix iyo toban qowl ayaa ku jirta weyaan kawtar wax macnaha loola jeedo fasalli tuka nabi allow lirabbika rabbiga u tuka wanxar lirabbika rabbigaana dartii wax u gowrac ina shaani'aka kan adiga ku dhaleecayni oo ku ceebayni oo wax kaa sheegi oo kula collaytami huwa alabtaru isaga ayaa daba go-on oo cirblaabo ah saas ayuu rabbi yihi subxana wa tacaala marka nabigeena suuraddan uu akhrinayay uu ku bishaaraysanayey wuxuu ka hormariyey bismi illaahi araxmaan araxiim waaya uma kadibna qaala wuxuu yidhi hal tadruuni miyaad garanaysaan mal kowharu kowhar wuxuu miyaad garanaysaan qulnaa waxaan idhi allahu warasuulu aclam alla iyo rasuulkiisa ayaa yaqaana kowhar wuxuu yahay qaala nabigeena wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam fainahu kowharka nahrun waa webi wacadaniihi rabbi rabbigay u yaboohay fi ljannati jannada ku dhex yeelo aaniyatuhu waalashi muxuu ahaa kowharka akaru min cadadi alkawaakib xidigaha cadadkooda uu ka muxuu ahaa weelal badan yahay koobabki iyo bakeeriyihii iyo eh, mxua wixii lagu cabaayey dhakaladii dalalkii iyo cafwan ah, dhakaladii loogu cabaayey waa ka badan yihiin eh, xidigaha cerka sidaas ayuu nabig yiri sal slm tariduhu calaya ummatii tariduhu waxaa igu soo arooraysa calaya ani korkayga ummatii ummaddayda kadibna fayukhtalaju waxaa laga goynayaa amaba laga burinayaa alcabdu adoonki oo minhum ummaddii ka mid ah faaqulu waxaan dhihi yaa rabbi rabbiyow inahu ninka lambruni oo meesha laga fiijini min ummati ayuu ka tirsan yahay ayuu ka mid yahay weyaan fayaquulu kadibna wuxuu dhihi lii anig wuxuu dhihi inaka adiga laa tadri ma ogid maa axdaka miyaa idin qormayse axdaa axdaa weyaan maa axdaa ka dhiga kaafka saa ku bedela maa axdaa wuxuu soo dirsiiyey bacda gadaashaa ma ogidi ma ogid nabi maxamedow bidca iyo diinta ilaahi subxana wa tacaala inuu muxuu ahaa wax aanan ku jirin uu keeno iyo cibaadada inuu ka tago xumaan o dhan ayuu muxuu ninka la imaaday sida awgeed waxaa weeyaan ma mudna in kowthar la siiyo sidaas ayaa muxuu ahaa nabigeena lagu dhaha sala allahu alayh wali slm xadid sagaal boqol iyo shanaad waa xadiid daciif اlisnaad sanadkiisa waa daciif qaala alimaam الnasaي aleyh ramat lla abarna moxamed ibn cabdillahi ibn cabdilxakam iqat faqiih almasri weeyaan can shucayb shucayb ibnu leyth ibnu sacd leyth ibnu sacd imaamka ataqaana ree masr ayaa dhalay wiilkan la yihah shucayb isagana waa iqatu nabiilu faqih waa faqih waana waxaa waa iqa waana faadil saas ayuu muxuu ahaa xaaladiisa ay tahay weeyaan qaala xadaana aley bn sacd waa imaamkii ree masr qaala xadaanaa waxaa noo warramay khaalid khaalid ibn yaziid aljumaxi weeyaan waa iqatu faqih can maxaa idiin qoran can abi hilaal miya idiin qoran mis ibn abi hilaal ya qofka ay abihilaal u qoran tahay waa taxiif ruwaadii ayaa taxiifiyeen sax ma aha ibnu abi hilaal waa ibnu abi hilaal marka nusqadan aan haysano kulli abi hilaal ayaa ku qoran laakiin tan saxda ah, shee xuseen taadi sayleed abi hilaal marka kulli taxiifka wada ibnu abi hilaal ayaa qoranta ku qoranta axsanta taas ayaa sax ibnu abi hilaal weyaan abi hilaal wiilkiisii weyaan ibnu abi hilaalkaas marka waxaa weeyaan Eh, waa sacad magaciisa waxaa la yihahdaa sacad ibn abi hilaal sacad ibn abi hilaal allaythi weeyaan waa saduuq saduuq weeyaan ibnu xasmi ayaa wuxuu ku sheegay inuu daciif yahay laakiin cid ibnu xasmi ugu horreysay ibnu xasmi ugu dambeeyey la socda ragga muxadisiinta oo caamku aadka loo yaqaano oo asxaab alkutub sitana dee eh, ay wax ka wariyaan ama fulana de waaba ka dambeeye waa taa ibnu xasmi ibn xasmi cid ugu horeysay oo dacfi ku sheegtay ninka isaga ibn abi hilaal lama arka weyaan laysa lahu salafun fii tadciifihi can nucaym ibn nucaym ibn ibnu ibnu cabdillaah eh, almadani weeyaan eh, ree sayid cumar radia allahu tacaala canhum ayaa xoreeyey ayaa xoreeyey isaga iyo aabihiiba cabdullahi ibn waa la yihahdaa wiilka nucaym ibn mujmir mujmirkaas labadaba waa mxuu haddii almujmir la yihahdo labadaba waa ku dhacaysaa weeyaan ninka isaga ah waxaa weeyaan waa iqa iqa weeyaan qaala wuxuu yidhi sallaytu waxaan tukaday waraa abi hurayra abu hurayra ayaan ku daba tukaday faqara'a wuxuu akhriy bismi اllahi الraxmaan الraxiim uma kadibna qara'a wuxuu akhriy biumi اlqur'aan suuraة اlfaatixa ayuu akhriyey xataa balaga ilaa uu ka gaaro hayri اlmaqduubi calayhim wala اdaaliin faqaala kadibna wuxuu yidhi aamiin faqaala naas waxay yihahdeen dadkii ku xirnaa aamiin baa yihahdeen wayaquulu wuxuu dhahay abu hurayra kulamaa sajada mar alla markuu sujuuda allahu akbar waidaa qaama min aljuluus fadhiga markuu ka kac min fi labada ragco hore markuu ka baxa uu dhammeeyo taxiyaadka u dhammeeyo kadib uu ka istaagina allah akbar ayuu dhihi jiray qaala wuxuu dhihi jiray allahu akbar waidaa salama markuu salaamo noqsadana allah akbar ayuu dhihi jiray qaala wuxuu yidhi waladii allihii nafsii ay nafteeda biyadii ay ku sugantay inii aniga la ashbahukum kin inku ekaashada badan ayaan nahay salaatan salaad birasuul rasuulka mxuu aha lagu xirto amaba lagu daydo ninka inkugu salaad ekitaan badan nabigan ayaan nahay sala allah alay slam xadiidka marka waa xadiis sanadkiis uu daciif yahay laakiin macna ahaan asal ahaan waa sida sax weeyaan macna ahaan waa sax weeyaan waayahay baabka laba iyo labaatanaad tarkuljahri bismi illaahi اraxmaan اraxiim bismi illahi raxmaan raxiim in kor loo qaado in laisaga tagay ayuu baabkan baabaya axaadiis soo socota laba mas'ale oo muhiima ah caawa ay ka hadli doontaan axaadiistan oo isku noqnoqonayaan oo muxuu ahaa imaamkana cali raxmatullah hal xadiid ama xadiis isku macnaah ayaa abwaab mid walba wuxuu kala baxaya fiqhi laakiin labadaas mas'ale waxay tahay bismi illaahi اraxmaan اraxiim markii salaada la gara faatixada khaasatan bisinka ma korbaa loo qaadi mise hoos baa loo dhigi masaladaas waa masalada koobaad masalada labaadna waxaa weeyaan faatixada in la akriyo faatixada in la akriyo ma laasimba mise waa laga maarmi karaa labadaa masalo aada muhiim u ah oo salaadeena muxuu ahaay lafdhabar u ah ayaa marka imaamka uu ku dul wareegi doonaa insha allahu tabaaraka wa caawa Eh, masalada koowaadoo bisinka kor ma loo qaadi karaa mis looma qaadi kara abu hurera jiddan waad arkaysaan waa noo imaan doona insha allah tabaraka watacaala eh, anas ibn malikin waa arki doontaano oo basmalo inaanan abubakr iyo cumar iyo nabigeena oo ka horey sal slam intaba ay kor u qaadin oo noo imaan doonaa wacalaa hada asaas axaadiista labadi labadi dhanbana waa axaadiis saxiixa aimadi marka way isku khilaafeen basmaladii aan ka bilaabayna bisinka ma kor baa loo qaadi mise hoos baa loo dhigi alimaam ashaafici cali raxmat ullah isaga wuxuu qabaa in bisinka kor loo qaaday adilada u daliishadeen waxaa ka mid ah riwaayaadkan abu hurayra uu wariyey radia allahu taala arda iyo eh, suuraddii alkowthar oo nabigeenna calayhi salaa slaam isagoo qosla markuu ka soo kacay uu akhriyey ina acطaynaaka alkowthar bisinku hormariyey iyo adilo kale ayuu daliishanaya caleyh raxmat ullah marka madhabka shaaficiga waxaa weeyaan in bisinka kor loo qaado inta hor loo qaado bilmuqaabil dhanka kale alimaam abu xaniifa wuxuuba qabaaba laa fi اlfaatixa walaa fii gayriha inay ayaad weliba imaam mxuu aha imaamka imaam shaafici intaa waxaa dheerya inay faatixada ay tahay aaya min aayaati اfaatixa qofkii bisinka aanan akrinin ay salaadiis halkaa ku burtay ayuu qabaa madhabku waa sidaa weyaan bilmuqaabil dhanka kale xanafiyada ama abu xaniifa aleyh ramat ullah waxay qabaan ayagana bisinka inuusan faatixadana qeyb ka ahayn suurad kalena qeyb ka ahayn in la akhriyana wax meesha ku jira aynan ahayn oo suuradda unfaatixada caadi loo akhrin saas ayagana ay qabaan madhabkooda ayagana waa sidaas marka wax bismi illahi la akhrina haba yaraatee ma jirto wax bisinna ooba qur'aan ahna waxaa ka jira ama suurad ka tirsanna waxaa ka jiro suuradde suuraة الnml inahu min sulaymaana wainahu bismi اllaahi الرaحmaan الraحim saasay qabaan iyagana waxaa ku soo haray marka maali muxuu ahaa maalikiyada iyo iyo nimanka la yihahdo xanaabilada waxay qabaan waa la akrinaya bisanka laakiin hoos baa loo dhigi hoos ayaa loo dhigi oo hadda annaga sida masjidkeena u badan masjidkeena sida u badan weyaan amaba ummaddan soomaaliya taqriiban bacda saxwa sida loo badanya weyaan marka bisinka haddii kor loo qaado iyo haddii hoos loo dhigo labadaba dhib ma laha laakiin in laga taga meesha waxaa weeyaan nusuustiyaa ku cadda inaan laga tegin oo kitaabkii muxuu ah axaadiista nabigeena sal slm waa ku cadda marka bisinka qof kor u qaadana dhib ma laha qofkii hoos u dhigana dhib ma laha laakiin adoo qaba madhabka ah in bisinka hoos loo dhiga ayaa tagtay magaalo magaaladan dadka waxaa caamka ah in bisin kor loo qaado kadibna sakii salaadii aad gashay ama meelahaas ku tukatay kor aad ujahartay bisinkaas iga tagtay arrinta ayada sax maaha waana xikmad darro waxayna keenaysaa khayrkii iyo wanaaggii aad meesha la tagtay khaasatan markii aad tahay qof daaci ah khayrka dhan inay u noqoto wax muxuu aha dadka udiida dadka inay kaa waraabaan oo khayrka kaa qaataan oo wanaaggii ay kaa fahmaan oo diinta ay kaa bartaan arrintii o dhan a laga yaabaa mas'alo yacni wax dhibba aad ku jirin oo haddii aad kor u qaadana dhib aan lahayn haddii aad hoos u dhigtana dhib aan lahayn inaad mxu ummadda ku kala geyso oo aadna diintaadii aad xambaarsanayd lagaa mxuu aha meeshii aad lagaaga taga ayaa laga yaabaa marka arrimahaas oo kale waa in lagu baraarugsanaato sidoo kale waa lamid meel bisinka hoos loo dhiga haddii aad tagto inaad mxuu aha aad ummaddii khilaafka aad gelisana maaha masaaisha noocaasa ah oo khilaafkeeda dhib haba yaraata uusan ku jirin oo nusuusta ay ku wada caddahay fii hada laa bas wa fii hada laa bas ummadda in lagu kala geeya waa fiqhi xumida arinta iyada waa runtii weyaan waa fiqi xumo qofka inuusan diinta ilaahay fahmin waxyaaba cadaynay ka midta ya shek ha ha wax dhib oo jir malaha haba yaraate imaam yaxya soomaarka inuu kor u qaado bisinka wa sa wa sa sideedaba waxa shaki dadka gelina hadiiba hadiiba wax nas cad oo diida uusan jirin oo masalada ay tahay masale dhinacaanna loo ridi karo oo nusuusta ay ku caddahay dhinacaan loo ridi karo ummadda xiriiri in la geliyo maaha hadda qur-aanka yani nabigeena sal allah alay slam Eh, waxaa lagu soo dejiyey calىa sabcati ahruf toddoba xaraf toddoba qira maaha toddoba xaraf ayaa lagu soo dejiyey waxaa loogu soo dejiyey ummaddii inaan xaraj iyo culays la gelinin oo qolo walba yani luqadoodii ay yaqaaneen ay qur-aan ku akristaan toddoba xaraf marka qur-aankiyaaba sidaa ah maxaad umaynaysaa marka masaa'il iska fudud oo intana ku marka waxyaabahaas oo kale waxyaabaha runtii qofka inuusan fiqiga diinta ay dhaadhicin nin dhan oo diinta yaqaana oo waxaad arkaysaa ummaddii ku kala geyna bisinkiyaa kor loo qaada iyo bisinka hoos loo dhigi ummaddii ay isku baabi'inaan oo lagu kala goy waa fiqi xume xaqiiqatan qofkaas diinta fiqigeedii eber waa ma dhihi kara laakiin yani qollo ay ugashay xaqiiqatan a <laughs> kuwaan kuwaan kuwaan waxaan kugu bishaarayna xaaji cumar kuwan reer nairobi baddaas waa ka gudbeen a kuwan reer nairobi waxooda waa iska toosan yihiino bisink ama kor u dhig ama hoos u dhig kalama jecla ilan way w way fahmeen laakiin meelaha muxuu ahaa ha meelahaas oo kale hay sax wa sax aad iyo aad nacam sax wa aad iyo aad ayib marka masaladaas waxaa weeyaan bisinka kor in loo qaado iyo in hoos loo dhiga madhabka alimaam shaafici waa in kor loo qaado asal ahaanna bisinka wuxuu ka mid yahay faatixada waa aaya aaya min aayaati اfaatixa qofkii aan akrinin salaadiis ma ansaxaysa qodob waa qodobkaas maalikiyada iyo xanaabiladana waxay qabaan in la akriyo laakiin hoos loo dhigo xanafiyaduna waxay qabaan ama akri ama adrin aday ku taalla meesha baba ku jirta ha ha a a seed ka ogaani a <laughs> may orta kolleyba eh, culimadan hadda alaima alarbaca afarta imaam eh, taqriiban waa waa aimada ahlusunna waljamaca haba yaraatee wax diinta ilaah khilaafsanna dadka uma horkacayaan laakiin fahamkii fahmkiia kana saanu xadiidku fahmaya kana saanu fahmaya mid wuxuu le bisinka hoos baan u dhigi ilaa xadiistiia ku cad midna wuxuu dhihi bisinkiiaan kor u qaadi ilaa xadiistia ku cad waxay ku kala duwan yihin waa inta iyada bas nacam ha labadaba waa laga arkay labadaba waa ka soo aroortay maogta dhib ma laha waa culays ma laha waa marka <laughs> alumuum waa waxaa weeyaan waa masalada dhib malaha masalada labaad marka mas dhib malaha dhib malaha masalada labaad xaaji cumar dhib malaha malaabas masalada labaad masalada labaad waxay tahay faatixada see la yeeli maxay ta akrinteed jamhuuru ahlicilm waxay qabaan salaad aan faatixa lagu akrinin inayn waxba ka jirin ama imaam ahaw ama muadin ama cafwan ama ma'muum aho waxaa weeyaan salaad aanan faatixa la akrinin in habay yaraato waxba ay ka jirin oo salaadda burtay ayay u badan yihiin somaala garan laakiin nimanka la yidhaahdo xanaabilada eh, xanafiyada iyaga maya laazim kama dhigayaan waxaa ku soo haray marka markii loo batay dhanka ah in faatixa la-aan ay salaad jirin ma'muumkii muxuu samaynaya qofka ma'muumka ahay oo weliba salaadii inta lagala hormaray kadibna imaamkii rukuuc usii dagaa imaaday faatixadan ka gaarsiin karin muxuu samaynaya ninka asaga wuxuu samaynayaa wuu rukuucayaa sida loo badan yahayna in ninka isaga ah aan faatixa laga rabin ayaa loo badan yahay waxaa loo deliishanayaa axaadiis noo imaan doonta insha allah tabaraka wa tacaala oo nabigeena sala allahu alay aslam uu rag saxaabada ka mid ah ay sidaa sameeyeen oo ay la galeen nabigeenna uusan dhihin faatixadii aad ka tagteene soocli uusan dhihin faatixada waajib wey in la akhriyo waa qofkii aanan akhrinin salaadiisa meesha waa ka baxday laakiin qofka hadduu yahay qof laga hormaray masbuuq oo rukuucdii kusoo gaaray rukuucda kusoo gaaray wuu rukuucayaa faatixadaasna halkaas ugu dhacaysaa saas ayaa loo badan yahay imaamka haddii aad kor u akhrina iyo hadduu hoos u akhrinin adig faatixada waa laga rabaa ya inaad akhriso wey si ku akhrisaba markuu aamusa la gaadaya iyo waxaa weeyaan marna eh, aday ku taalla sancada ad ku akrinaysa aday ku taalla laakiin faatixa la-aan meesha kuma jirto sidaa weyaan ilaa xaaladaas oo rukuucda ad kusoo gaarta waa gooni ma labadaa masale marka imaamka caleyh raxmat axaadiista noo imaan doonta ikuaan ku jirna inahaasuu ku agwareegayaan nacam arintaa waxay khuduucaysaa aimada qaba in faatixada uusan ka dul qaadi karin imaamka kuwa qaba marka ay samaynayaan min baab ixtiyaad lagumana ceebin karo oo laguma ceebin karo lanna aslan faatixada m maadaama uusan akhrinin inuu faatixada dib u akhriyo rakca la imaado ayuu qaatay waana madhabka asaga culima ku tageen laakiin nabigeena alayh sala slam xadidka noo imaan doona insha allah tabaraka wa tacaala ninkaa saxaabiga ah muusan dhihin sahayeel dib dambe waxaa weyaan haku noqona lagu yidhi laakiin salaad soo celi laguma dhihin ama ragcad soo celi laguma dhihin saasay u daliishadeen qolyahaasa laga yaaba inay xujadooda ayar xoog badanta wallahu aclam ilaa ku jirto ilaa ku jirto a ilaa kafiya ku jirto ilaa kafiya ku jirta ya sheekh igu celi sheekh ataxyaadka maxuy xukunkiisa khaasatan kan dambe mawaajib mise waa fard ya fard wa faruuduu salaadu ka mid yahy faradna sidiisaba ma dhaca atiyaadka waa laga rabaa salaada soo celiye ma iska tegi lahay marka salaadda moogta wax walba sheekh muuse salaadan sideedaba wax walba oo diintan ku yeel ku jira intaanan tawxiidka gaalnimo markii laga soo baxo islaamna soo gala shayga ugu muhiimsan waxaa weyaan waa salaadda wax walba iyadaa ka muhiimsan wii tawxiid ka saaray marka wax walba darteeda loo dayacaya hmm? kadibna <laughs> maya masalada waxaa weeyaan hilmaam wixii u dhaca qofka haddii aad soo xasuusta waa inuu tadaarug samey waad ka daba ka daba tegitaana hurdu ku tagana ka dabategitaan lakiin qofka aduu uqasto ood muxuu ahaa booskii eh, eh, ataxiyaadku faatixa akhriyo salaadiis waa ka kac ila mogta waa nin salaad ku ciyaara qofka isaga haddii a u geysa aqoon la-aan waa baab kale laakiin isagoo yaqaano war ma laha waaya horaan u socona marka masaaishaas masaa'il hadda laga soo dabawareega ma ahan waa masaa'il khilaafi aho annagana waa taqaanaan madhabkeenna iyo baabkan wax ku wadna waa dulmar iyo sharax kooban yani tafaasiil haddii in la gala ay noqoto waa in dhowr san la fadhiyo marka waa iska soconayna insha allah tabaaraka wa tacaala waa yahay baabu tarki اljahri jahriga in laisaga taga bismila bibismi اllahi الraxmaan الraxiim aan kor loo qaadin ayuu baabkan ubaabi xadiidka sagaal boqol iyo lixaad waa xadiid saxiix isnaad ah qaala imaam النasai aleyh ramat aleyh raxmat ullah akhbarna moxamed ibn cali ibn xasan ibn shaqiiq ninka isaga ah waa iqaة صaaxibu xadiid qaala samictu abi aabihiisna waxaa weeyaan cali ibnu alxasan ibnu shaqiiq weeyaan waa iqaة xaafid qaala ambana abu xamza abu xamzahaas waa moxamed ibn maymuun moxamed ibnu maymuun almarwasi asukari sukari sukariga timir sukari la yaraa jirta marka qofkii in ninkaas barta raba sukarida ka xasuusta abu xamzahaas moxamed ibn maymuun asukari almarwasi waa iqat faadil can mansuur ibn zaadaan athaqafi wa iqatu habtun caabid can anas bn malik wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda qal wuxu anas malik sallaa bina waxaana dujiyey rasul ayaana dujiyey sal slm falam yusmicna alqira'a falam yusmicna nama maqashin qiraa'ata bismi illaahi araxmaan raxiim nama maqashinin wuuna dujiyey salaad jahri ah bisinka nama maqashinin wa sallaa bina abu bakr ayaana dujiyey radia allahu taala arda wacumaru cumar ayaana dujiyey radia allahu taala arda falam nasmachaa minhuma bisinkan ayay kamaan maqlin marka qolyaha siraysana oo nimanka maalikiyada iyo iyo xanaabilada daliilkooda mujeedaan noo cadi xadiid sagaal boqol iyo todobaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai caleyh raxmat lla akhbarana cabdullahi bnu saciid alashaj iqatun waa reer kuufe qaala xadaana cuqba ibnu khaalid asakuni asakuni weya asakuni bitashdiidi asiin ninka isaga waa saduuqun saaxibu xadiid qaala xadaana shucba waa imaamka iqatun tabtun xuja can bn abi caruba ibn abi caruba waa ninke ya culamaala سعيد بن أبي عروبة سعيد بن إبراهيم بن أبي عروبة weyaan ثقة xاaفظ كثير التدليس واختلط في آخره طبعا عن qتاaدة بن دcمة السدوسي البصري عن أنس مالك وxuu ka wariyey رضي الله تعالى قال في أنس صليت waxaan tukaday خلفa رasuل ayaan ku tukaday صل ل سلم وأبي بكر وcمرa ayaan ku tukaday cثمان ayaan ku tukaday رضي الله عنهم فلم أسمع ma aan mقلin أحدا mid oo minهم aya ka mid yجهر kor u qaada ببسم اللahi الرحمن الرحيم ma aan mqlin xadiidkaana imaam muslim uu soo saaray imaam muslim uu soo saaray marka ragga hoos u dhiganaan bisinka adiladooda ma arkaysaan si ay xooganta waaya xadiid sagaal boqol iyo sideedaad waa xadiid daciifa qala imam nasai aleyh raxmat ullah akhbarana ismaaciil ibnu mascuud aljaxdari qala xadaثana khaalid ibn xarif alhujaymi iqatu habt qala xadaثana cuثmaan ibnu khiyaaf alraasibi aw الzahrani araasibin waa loo tiiriyey zahraan waa loo tiiriyey mid ka mid wey albasri iqat rumya bilirja murjinimo ayaa lagu sheegay irjagan xali waan ka so hadal la filaya qaala akhbaranii abu nucaama alxanafi abu nucaama alxanafi magiis waxaa la yihahda qays ibnu cabaaya qays ibnu cabaaya ayaa la yihahda alxanafi waa iqa qaala xadaثana ibnu cabdillaah ibnu muqafal cabdilaahi ibnu muqafal saxaabigaas wiiluu dhalay waxaa la yihahdaa yaziid ayaa laihahdaa yaziid ibnu cabdilaahi ibnu muqafal waa saduuq qaala wuxuu yidhi kaana waxaad cabdullah ibnu muqafal saxaabiga jahiilka ah waa raggii nabigeena kula mubaayacooday sal l slem taxta ashajara laqad radia allahu cala almuuminiina id yubaayicuunaka taxta ashajara facalima ma fii quluubihim faanzla asakiinata calayhim waataahum fatxan qariiba kaana wuxuu ahday cabdulahi ibnu muqafal idaa goortii samicu maqlay axadan qof yaqra'u akhrina bismi اllahi اraxman اraxiim yaquul wuxuu dhihi jiray sallaytu waxaan tukaday khalfa rasulilah baan ku tukaday sal slam wa khalfa abi bakr baan ku tukaday wa khalfa cumar ayaan ku tukaday radia allaahu canhum famaa samictu axada qof kamaan maqlo minhum qara akhri bismi illahi raxmaan raxiim xadiidka abcan waa daciif lakiin labada xadiid oo ka horreysay oo macnihiisa xambaarsanayd ayaa saxiixa weeyaan baabka saddex iyo labaatanaad tarku qiraata bismi illahi raxmaan raxiim fii faatixati alkitaab tan waaba gooniba faatixada akhrinteeda in bismi illahi raxmaan raxiim aan la akhrinin ayuu baabkan u baab yahay yani imaamka si u daliishan la yaabi doontaan yani meel wuxuu ka daliishanaa fog fiiriya xadiidka sagaal boqol iyo sagaalad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai aleyh raxmat ullah akhbarana qutayba can malik can calaa ibn cabdiraxmaan alxuraqi wa saduuqun rubama wahim anahu samica wuxuu maqlay abasaaib abasaaib oo mawlaa hishaam ibnu zuhra abasaaibkaas waa cabdullahi ibnu saaib weeyaan waa iqa qaala yaquulu isagoo ayaan maqlay samictu waxaan maqlay abaa hurayra ayaan maqlay radia allahu tacala an ardaah yaquulu isagoo le qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wala slm rasulka alle wuxuu yidhi yaquulu اllahu caza wajala alla weyne wuxuu leeyahay qasamtu waxaan qaybiyey asalaata salaada beynii aniga iyo wa beyna cabdii ayaan u qaybi nisfayn laba qaybood yani salaadii aniga nacam waxbaan ka booday qaala wuxuu yihi samictu abaa hurayrata ayaan maqlay yaquulu asagoo lah qaala rasu rasul uu uhi sl slm man sallaa qofka tukada salaatan salaad lam yaqra aanan akhrin fiiha iyada biummi اlqur'aani suurat alfaatixa qur-aanka hooyadii ama umm lqur'aan fa hiya iyada khidaajun waa mid naaqis ah hiya iyada khidaajun waa mid nus ah oon dhammaystirnayn hiya iyada khidaajun waa mid naaqis ah e hayru tamaamin aan taam ahayn khidaajkaas waxaa loola jeedaa naqsu fasaadin wa buطlaan waa naqsu fasaadin culamadaasay ku fasireen khidaajkaas naqsigaas naqsi oo muxuu ahaa la kabi kara maahan waa naqsi oo baailnimo iyo fasaad keena salaadda inay baail noqoto oo ina waxaa weeyaan ah, hallawda keena weeyaan sidaas weeyaan waa yahay qultu faqultu waxaan idhi yaa abaa hurayra abu hurayrow e inii aniga axyaanan mararka qaar akuunu waxaan ahana waraha alimaam imaamka ayaan ka dambayni oo anoo imaam daba taagan seen u akrini faamaza wuxuu qanduuftay saasuu dhab u siiyey ama qaranjooftay diraacii dhudhunkayga ayuu saas dhab ii siiyey labada cidiyood ayuu saa ugu qabtay wa qaala wuxuu yidhi iqra' biha akri yaa farisiyu ninkan muxuu reer faris ahow fursi ayuu malaha ahaa ninkaa fii nafsika hoos u akhrisa adiga naftaada hoosaan ugu akhriso فإني aniga samictu waxaan maqlay rasul baan ka maqlay sal sl yqul isagoo le yaquul الlahu caزa wajل alweyne wuxuu leeyahay qasamtu aan qaybiy asalaad salaada beynii aniga dhexdaya wa bayna cabdii adoonkayga nasfayn laba qaybood aynu qaybiyey salaaddii aniga adoonkayga ee qaybsanay salaada bimacnaa qira'at alfaatixa wa salaadda loola jeedo waa qira'at alfaatixa dikru aljuزi wairaadat dikru alkuli wairaadat aljuزi wa yani salaadii o dhan ayaa la sheegay laakiin maqsuudka meeshaan waa faatixada bas weeyaan o qasamtu aan qaybi asalaata salaadii baynii wa bayna cabdi nisfayn aan u qaybiyey fa nisfuhaa nuskeeda lii anaa iska leh rabulciza wa nisfuhaa niskeedana licabdi addoonkayga ayaa iska leh walicabdi addoonkaygan waxa u sugnaaday maasaal wuxuu weydi weydiistay salaada nuskeedii addoonka ee qadan nusna aniga ayaa iskale weeyaan yacni qira'adii waa faatixada akhrinteedii addoonkayga wax alle wuxuu salaada dhexdeeda igu weydiistay iyo muxuu ahaa qirada dhexdeeda igu weydiistana wuu leeyahay oo waan siinaya ayuu rabbi leh subxana wa tacala oo ballanqaad aad weyn faatixada waa cajiib qaala rasul asg u yh sl slm iqra'uu bal akhriya yaquul cabdu addoonka wuxuu leeyahay alxamdu mahad lilah alla weyna rabbi اlcaalamiina caalamiinta o dhan rabbigooda ahaa addoonka saasuu dhihi yaquul اllahu caza wajal alla weyne wuxuu leeyahay xamadanii cabdii addoonkayga wuu i wuu ii mahadnoqay yaquul cabdi addoonka wuxuu leey araxmaan araxiim naxariis guud io mid gaar ahaanayd allii naxariisanay ay mahad u yaquul lahu caza wajal alla weyne wuxuu leeyahy anaa calaya cabdi adoonkayga wuu ii ammaanay ammaan ayuu igla dullacay yaquul cabdi adoonku wuxuu leeyahy maaliki yowm اddiin maalinta aakhiro iyo qiyaama boqorka boqor kaloola tartama uusan jirin adduunkan boqorro badanaa boqornimo sheegani laakiin maalinta ayada boqortooy oo dhan liman ilmulku lyowm lilaahi alwaaxid alqahaar cid kale oo meesha ka dhawaaqi karto lama arko weyaan xitaa ambiyadii ulcazmi min arusul ayaa cid hadlaysa aana jirin allahuma salim salim bas yquul lah caza wajal weyne wuxuu leeyahay majadanii cabdi adoonkayga wuu isharfay oo sharaf ayuu ugu sheegay yaquul cabdu adoonku wuxuu leeyahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin intii hore fiiri ilaahay ayuu muxuu adoonka kumahadinayey alla ayuu waxaa ammaanayey alla ayuu sharaftiisa kor u qaadayey yani uu sheegaya kala jeeda yani codkiisa ayuu kor u qaadayay si uu alla sharaftiisa u sheego soo ma ahayn waa qeybta alla uu gooni u yeeshay yaquul cabdu adoonku wuxuu leeyahay marka iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin iyaaka adiga un baan nacbudu ku caabudayna waiyaaka adiga un baan nastacin kaa kala dalbi iyaaka adaatu xasri wa adiga un cid kale maya fa hadihi alaaya aayaddan baynii aniga iyo wa bayna cabdii addoonkayga ayay noo dhexaysaa iyaaka nacbudu allah muxuu ahay cibaadada iskale waiyaaka nastaciinu taana damana adoonka ayaa ilaahay wax weydiisanay sooma adoonka ayaa iskala weyaan fi hadi aaya aydan bayni aniga bayni cabdi aynaga dhexaysa wali cabdi adonkayga maa saala wuxuu weydiistay wuxuu weydiistay ayuu leeyahay oo in aan u kaalmeey ayuu igu leeyahay ayuu rabbi le subxana watacaala yaquulu cabdi adonka wuxuu le ihdina asiraata almustaqiim ihdina nugu hanuun asiraata jid almustaqiim ee toosan siraata aladiina kuwa jidkooda ancamta adu nemaysa calayhim korkooda hayri almaqduubi calayhim kuwa loo carooday aanan ahayn wala daalin kuwa la baadiyeen aanan ahayn yahuudiya nasaarada weeyaane kuwa jidkaas ilaahayow nagu toosi ayuu adoonka ilaahay weydiisana subxana watacaala fa haaulaai rabbi marka wuxuu leey fa haaulaai kuwaas licabdii addoonkayga ayaa iskala inta uu weydiistay oo dhan isaga ayaa iskala walicabdii maa sa'al addoonkayga wuxuu weydiistana waan siina ayuu rabbile subxana watacaala e maxalushaahid marka maxay tahay tarku qira'at bismi illahi araxmaan iraxiim markuu salaadii sheegay nabigeena sal allah alay slam ood ilahay ka soo wariyey subxaana watacaala xadiidqudsigii bisi meesha ma la sheeg ma la sheeg maxaa laga bilabay alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin marka salaada la qaybinayo amaba faatixada la qaybinayo oo rabbi iyo addoonka uu rabbi u qaybiyey subxaana watacaala bising ma lagu daray waa maya bising in lasaga taga marka qolyaha soo daliishana agee la aadeen kanay qaateen weyaan waa meel yar fog soo ma jeedaan baabu iijaabi qira'ati اfaatixa baabu iijaabi qira'ati faatixati اlkitaabi fi الsalaa baabu iijaabi qira'ati faatixati اlkitaab suuraة اfaatixa akhrinteeda waajib yeelitaankeeda fi salaat salaada lagu waajib yeelay hada maxalu bayaanihi weyaan xadiid sagaal boqol iyo tobanaad waa xadiid saxiixa qaala imam النasai alيh raxmat lla akhbarana moxamed ibn mansuur aljawaaz almaki qaala can sufyaan amaba can sufyaan athawri mise ibn cuyeyna ya culamaala ibn cuyeyn nacam can zuhri maxamed shab zuhri waa imaamka can maxamuud ibn rabic alkhasraji abu nucaym saxaabi yar weeyaan can cubadat ibni saamitin waa saxaabiga jaliilka abulwaliid almadani alkhasraji nbi xadiid gooni taas gooniy xadiidka noo imaan doona gooni bixin doono culimada kala soo dhex bixin laakiin asal ahaan qofaan faatix akrinin salaad uma jirta ayuu nabigeena cadayna sal alla alay slam xadiidka imam muslim uu soo saaray fadlu faatixati alkitaab suurat alfaatixa fadliga eed yu baabkan u baabaya qaybta oran soo marnay ayaaba fadli ugu filan yaa qasamtu salaata bayni wa bayna cabdi nasfayn ayaaba ku filan weyaan xadiidka sagaal boqol iyo toban iyo labaad oo xadiid saxiixa nacam xadiida ka bood waa isku macno marka waa isleeyihin xadiid sagaal boqol toban iyo kobaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasaai aleyh raxmat ullah akhbarana suwayd ibn nasr aljahdami suwayd ibn nasr almarwasi cafwan وثiqة ثبت qال أنbأna cبداللahi بن mبارك وإmamki عن mcmر بن راشhid الأsdي ثiqة ثبت عن الزهري عن محmوd بن الربيع عن cubاdة بن صاmد صxaabada jليilka aan soo marnay waa labadaba qaala wuxuu yidhi cubاdة بن صاmد qaala rasu رsul u ه sل sلم laa salaata salaad uma jirta liman qof lam yaqra aanan akhrin bifaatixi kitaab kitaabka faatixadiisa ama lagu furfurinay suurat alfaatix qof aan akhrin salaad ma lahan fasaacidan iyo kasii koroba ujeedaan fasaadan marka waxaa weyaan qur-aanka ka dambeeya oo la akrini macnayada marka xadiidka ma waxaa loola jeedaa qofkii faatixa iyo suurad aan akrinin salaad uma jirta miyaa loola jeeda macnaha saas maaha culimada waxay leeyihin fasaacidantan waxay la too tahay addoonka gacantiisa waxaa lagu goynayaa diinaar rubcu diinaar fasaacidan iyo wixii ka sarrey wixii ka sarrey waaba kasi muxuu ahaa intaas hadduu rubcu diinaarka hadduu xado gacanta waa la jaray soo maha waa la jaray fasacad iyo wixii ka badan saas oo kale waa yacni suurat alfaatixa ayadaa meesha ugu hooseysa weeyaan faatixa ka yar salaad kuma ansaxaysa iyo wixii kasii sarreeyana waa khayr sii kordhay saasay ku fasiraan hadal aad u dheer oo tiro badan ay culimmada arrintan fasaacidantan ka dheheen laakiin maxaa booski lagu caddayn lahaa aad uma aha waxa ugu muhiimsan suurat alfaatixa suurat alfaatixa inaan laga maarmaynin unba xadiiska laga qaadana weyaan fasaacidan waa khayr sii kordhay fadlu faatixati alkitaabi faatixat lkitaab suurat alfaatixa akhrinteeda fadliga ay leeda ayuu baabkan u baab yahay xadii sagaal boqol toban iy labaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu anasai caleyh raxmat lla akhbarna moxamed ibn cabdillahi ibn mubaarak almukharami abu jacfar albaqhdaadi waa xaafid qaala xadaana yaxya ibn aadam ibnu sulaymaan abu zakariya alkuufiy mawlaa bani umaya ayaa xureeyeen iqatun xaafidun faadil qaala xadaana abulaxwas salaam ibnu sulaym waa iqatun mutqinun saaxibu xadiid can camaar ibnu maxaa idiin qoran ruseyq radi ayaa la hormarinaya zureyq maahan zureyq ah, caam ah sida caamka zureyq ayaa ku badan magacaanta ah, muxuu ahaa ruwaadda ku badan laakiin kan waa ruseyq radi ayaa la hormarin ninka la yidhaha camaar ibnu ruseyq addabi laa ba'sa bihi laa ba'sa bihi yani baas badan laguma ogo sidaa weeyaan can cabd illaahi bni ciisa ibni cabdiraxmaan ibn abi leyla iqatu fii tashayuc xoogo sheecanimo ayaa ku yar jirta can saciida ibnu jubayr tashayuc markaad ruwaadan ka hadlaysaan ufahmina kuwa rafdiga aha imtixaanka u malaynin waxaa weeyaan tafdiil cali iyo meelo yar martabooyin aan martabadan hadda kuwaan inkaarta qaba ay gaareen aan ahayn way marka laga hadla saha loola socdo shiicadan cadiga loo malayn intooda badan saciid ibnu jubayr waa iqatun habtun faqiihun waa ree asad ayagaana xoreeyeen waana ree kuufa waayahay can ibn cabaas wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhuma qal wuxu yhi baynamaa goor rasul rasulka sal slm cinda waqtiisana jibriil u ahaaday calayhi salaam saxaabada nabigan jibril arki jireen socda jibriil caaisha arki jirta bal saxaabo badan ood cumar ku jira waatii arkeen xadiidkii xadiidkii xadiidkii ya xadiidkii maraatib addiin xadiidka waxaa weeyaan <laughs> waxaa loo yaqaana maraatib addiin waa la socda xadiidka waxaa weeyaan waxaa weeyaan ahay baynamaa baynamaa naxnu juluusu iطalع calayna rajulu shadiidu bayaad hiyaab shadiidu sawaad shacr ninkaas marka waxaa weeyaan nabigu wuxuu weydiiyey alislaam iyo aliimaan iyo alixsaan intaas marka lasu daro maxaa la yihahdaa maraatib اdiin xadiid maraatib اdiin a la yihahda ninkaas way arkeen laakiin suuradiisii cariid kuma arki jirin daxyat kalkalbi nin la yidhaahdo oo saxaabada nabigeena ka mid oo ah, aad u qurux badnaa ayuu isu ekaysiin jiray caaisho xataa mar ninkii la jooga miyaa taqaanaa ah, muxuu nabiga weydiina markaas ay le daxyo soomahn daxyo maahan waxaa weeyaan waa jibriil marka eh, inay saxaabada arkaan marka caadi ahayd jibriil oo isagoo nin iska soo dhigay daxyo weliba khaasatan isu ekaysiiyey ay arki jireen mararka qaarna ninaan la aqoonin isagoo ahna waa kaa xadiidkii maraatib addiin wasiid cumar uu ka warma radia allahu taala arda waa yahay maahay wa cinda agtiis waxaa hadla nabigeena alayhi salatu slam baynamaa goor rasu rasulka sal slm cinda agtiis had jibriilu calayhi salaam id samica wuxuu maqlay naqiidan shay qac iyo wax soo dhacay oo kale ama wax qac yidhi camal ayuu maqlay fowqahu korkiisa farafaca jibriilu jibriil wuxuu kor u qaaday calayhi salaam basarow argiisa ila asamaa faqala wuxuu yidhi haada kan baabun waa albaab qad futixa waxaa la furay qad futixa laga furay min asamaa maa futixa qatu weligii aan la furin qala wuxu yidhi fanazla minhu malaku malag ayaa ka soo degay faata nabi nabigu yimi sal slam faqala wuxu yhi abshir ku bishaarays nabi allow binuurayn laba nuur uutiitahumaa lagu siiyey uutiitahumaa lagu siiyey lam yu'tahumaa aan la siin nabiyu nabi qablika adig kaa horreeyey faatixat ilkitaab suurat alfaatixa nabi kaa horrey oo la siiy ma jiro weyaan qiimaheeda waxaad garanaysaan in ilaahay subxana wa tacala iyo addoonkiisii loo qeybiyey wakhawaatimi suurati baqara suuratu baqara qeybteeda dambe amana rasuul inta ka dambaysa ilaa dhammaadka suuradda lam taqra ma akhrisid xarfan xarfo minha iyo ka mid ilaa haddii aad akhriso ucطitahu wax alle wixii suurat اlfaatixa ku jira oo khayr ahaa iyo wax alle wii amana rasuul ku jira oo taysiir iyo fuudayn iyo camal ah, cadam taxmiil adhisr iyo nasi alkaafiriin iyo wax alle wii ku jiray o dhan ayaa lagu siinaya suuraة الفaatixa waa ku jiray waad arkaysa haddaan soo marnay aamana rasul bima unzila min rabbi wlmumin kulna amna biاllahi وamalaئikati وkutubi وrasulih laa nufariq bayna axadi min rasul qalu samicna وaطعna غufraanaka rabana وilayka اlmasir laa yukalifu اllahu nafsa ila wascaha laha ma kasabat وعalayha ma اktasabat rabbana laa تؤakhidna in nasiina أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا anta mawlaana fansuna cala qowmi toban muxuu ahaa wanaag oo nabcaadihin ayaa ku jirta iyo suuratulfaatixa kuwii aan soo mar waxaasoo dhan ayaa qofkii akhriyay qayb ka mid a ayuu ilahay siinaa subxana watacala amaba qofka wada akhriya ayuu rabbigeen siinaa subxana wa tacaala marka labadaas nabi lasi lama arka awaakhir suurat albaqara iyo suurat alfaatixa nabiga nabi axmed ka horey sal slem oo la siiyey waa nuur nuurayni waa laba nuur allahu akbar waayahay ta'wiilu qowli اllahi caza wajal qowlka alle fasiritaan la fasirayu baabkan u baab yahay walaqad aataynaaka waxaan ku siinay sabcan todoba oo min almahaani tan soo no kuwa soo noqnoqona ayadaa soo noqnoqona iyo wlqur'aan alcadiim iyo qur'aanka weynay ayaan ku siinay suurat alfaatix ayaa loo jeeda weyaan xadii sagaal boqol toban iyo saddexaad waa xadii saxiixa qaala alimaamu nasai aleyh raxmat lla abarana ismaaciil ibnu mascuud aljaxdari wahiqa qaala xadaana khaalid qaala xadaana shucba can khubayb khubayb ibnu cabdiraxmaan abulxaaris almadani alansaari wahiqa an qala wuxu yihi samictu xafs ibnu caasim ibn cumar ibn khaaab ayaan ka maqlay iqa wey xadii isagoo ka warramay can abi saciid almucalla can abi saciid ibn almucalla abi saciidkaas waxaa la yihahdaa raafic ibnu aws ayaa la yihahdaa raafic ibnu aws kunyadiisna waa abi saciid ibn almucalla alansaari waa saxaabi ana nebiy nabigana sal sl mara wuxuu soo maray bihi abulmacalla nin kale abu saciid ayuu soo maray wa huwa isagana yusalli isagoo tukani fadacahu uu yeehay ninkii salaad ku jiro nabigana u yeehay sal slm faqaala wuxuu yidhi ninka la yihah abu saciid almucalla fasallaytu waan iska tukaday uma kadibin ataytu waan u imid faqaala nabigan wuxu yh sal sl maa manaka maxaa kuu diiday an tujiibanii inaad ii jawaabta oo markaan kuu yeehay adiga dhawaaqda maxaa kuu diiday qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa usallii mid tukada qaala wuxuu yidhi alam yaqul miyuusan dhihin allah alla caza wajal yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu alliman rumeeyow istajiibuu yee muxuu ajiiba oo u dhawaaqa lilah alla walirasuuli rasuulka idaa dacaakum markay idinkugu yeeraan oo idinkugu yeera lima shay yuxyiikum adinka idin noolayna soo lidinma dhihin hadduu alla idin yeero ama rasuulkiisa idin yeero wax idin anfaca muxuu ahaa wax kastoo alla rasuulkiisa dadka ugu yeeraan wa nafcile wayaane ajiiba soo lidinma dhihin saas ayuu muxuu nabiga ku yidhi sal sl waa la canaantay alaa ucallimakum maankubaro alaa ucallimakum maankubara acdama suuratin suuratan uga weynin badan qabla an akhruja intaanan ka bixin min masjid masjidka dabcan maku baraa bar way war kalama yeela meesha qal yihi fadahaba kadib nabigu wuxuu doonay liyahruja inuu baxo qultu waxaan idhi ya rasul rasulka allow qawlaka ay awfi lii ii awfi qawlaka qowlkii ballanqaadkaad ii ballanqaaday ii ofi waayahay ama hadalka ad ii sheegtay aad lahayd ii sheeg weyaan qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin suuraddaasuu nabigeena u sheegay sal l slm hiya iyada asabcu almahaani waa todobada soo noqnoqoto tatakarar aayaadkeeda soo noqnoqoto oo qiradeeda soo noqnoqoto oo maalin toban iyo todoba jeer ayaa muxuu ah farad ah in la akhriyo salaadaha lagu akhriyo sunnada ay haba sheegin hiya ayada asabcu waa todoba almahaani alladii kaasoo uutiitu liisiyey wاlqur'aan اlcadiimna ayada weeyaan qur-aanku weyn ood ilaahay sheegay subxana wa tacala walaqad aataynaaka sabca min almahaani wاlqur'an alcadiim uu rabbi yihi subxana wa tacaala iyada weeyaan saas ayuu nabigeena cadayna sala allah alay slm xadis sagaal boqol toban iyo afaraad waa xadiis saxiixa qaala alimaam الnasaي alيh raxmat lla akhbarna can xusein ibn xurayf alkhuzaaci mowlaahum almarwsi iqa weeyaan qala xadaثna alfadl ibn muusa الsinaani iqaة habt rubama aqrb can cabdilxamiid ibn jacfar alansaari alwsi waa reos waa saduuq rumya biqadar warubama wahim wahmi inuu ku dhacana waa laga yaabaa sidoo kalena inuu muxuu ah qadari yahayna waa lagu yaro sheegay weeyaan an calaa ibn cabdiraxmaan الحرقي صدوق ربما وهم عن أبيه أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني وثقة عن هاهي عن أبي هريرة وحكو رضي الله عنه وارضاه عن أبي بن كعب أبو هريرة أيا وحكو ورنيا أبي بن كعب الله أكبر قال وحير أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله لو ينسى مدجن عز وجل في التوراة التوراة وكتاب كل مسود جنة موسى عليه السلام ولا في الإنجيل إنجيل لقوم مسود دجن والنبي عيسى لقوم مسود دجي mila ummi اqur'aan suuraة اfaatixa o kale wax la mid ah amaba qur-aan la mid ah amaba waxi la mid ah laguma soo dejinin weyaan wahiya iyada asabcu todobada almaaani soo noq noqota wahiya iyadana maqsuumatun waxaa loo qeybiyey ama qeybsanta beynii anigi wa bayna cabdii addoonkayga ayay noo qeybsanta w cabdii addoonkaygana wuxuu leeyahay maa sa'ala su-aasha uu mxu surat alfaatixa ugu weydiistay gudaheeda wuxuu ku jira wuu ilahi wuu siinaya subxana wa tacala lidalika hadda waxaad ogaateen ama aan wada ogaanayba sirta ku jirta in suuraة الفaatiحة salaad kasta lagu akriyo ay farad tahay yaعni ilaahay subxaanaه wataعaala ayaad ku amaani waana wax aad inka dhexeeya rabbigii ku abuurtay oo asaga naga dhexaysiiyey in qaybna asaga u yeeshay qaybna anaga aan yeelano waa suuradda ayada suurad kale uu rabbi saas ku sheegay ma jirto marka in farad laga dhiga salaad kasta oo qofka aan akhrin salaad ay u jirin waaba caddahay marka wax keenay asbaabteeda waa iska caddahay weyaan waa xadiidka sagaal boqol iyo iyo toban iyo shanaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai aleh ramat lla akhbaranii moxamed ibn qudaama ibn acyan alhaashimi almisisi waa iqa weeyaan qala xadaثana jariir ibn cabdilxamid الdabi wa iqaة saxix اkitaab can ilacmash sulaym ibn hran iqaة habt can muslim ibn cimraan اbaطin waxaa w iqaة waa ree kuufe can saciid ibn jubayr iqaة habt faqih ibn cabaas radi allahu ta anhuma qala cbdullah bn cabaas utiya الnabiyu nabigan waxaa la siiyey sabcan todoba min almahaani asabc adiwaal waa todobada waxaa weeyaan dhedheer todobada suuradood dheer oo suurat albaqara ka bilaabata ayadna waxaa wey sabc almathani waa la dhihi karaa ibn cabaas ula jeedaa radi allahu ta waa tafsiir isaga muxuu ahaa u muuqday xadii sagaal boqol toban iyo lixaad waa xadiis daciif ah nasai aleh ramat lla abarna ibn xujr iqatun xaafid qaala xadaana shariik ibn cabdillahi naqci waa qaadigii aad taqaaneen saduuqun yukhdicu kaiira aad buu gafaa can abi isxaaq isabiici waa iqatun caabidun yudlis waاkhtalطa biaakhirihi can saciid bni jubayr wa iqaة habt faqiih can ibn cabaas fii qowlihi caza wajal sabca min almatani qala wuxuu yihi asabc اطuwaal waa todobada suuradoo dheer waa daciif laakiin baabu tarki اqiraءة khalfa alimaam baabu tarki اqira'ati akrinta oo laga tagay baabkan u baabiyey fii ma lam khalfa alimaam imaam gadaashiisa fii ma lam yajar bihi wuxuusan jahrin imaamka hadduusan salaada la jahraynin in gadaashiisa aanan waxba la akrinin imamka taas u dariishana laakiin madaahibtii waan ka hadalnay in waxaa weeyaan suuradda la akriya lagama maarmaayo amaba imaam noqo mamuum noqo ilaa xaaladaas alxarashi weyaan albasri qaadiha basre ayuu qaadi ka ahaan jiray iqatun cabid can cimraan ibn xusein saxaabiga jaliilka ah radia allahu taala arda qala wuxu cimraan ibn xusein cimraan ibn xusein waxaa weeyaan waa reer khusaaca wuxuu geeriyooda laba iy kontonka jir nabigana sal lla slm caam khaybar ayuu soo islaamay waxaadna qolahaas khusaaca loo yaqaano laba qolo ayaa jirtay berigii nabigeena calayi slat slaam uu heshiis kala galay niminka qoreysheed oo muxuu ahaa mushrikiinta ahaa qolyo ayaa waxay ka tirsanaayeen quraysh qolyana waxay ka tirsanaayeen nabigeena sal l slm oo wax alle wixii qolyahan ay geystaan nabigaa loo qabsana alai slat slam qolyahan waxay geystaan waxaa loo qabsana reer quraysheed qolyaha marka khusaaca la yihahdo oo cimraan bin xuseen ka dhashay nabigeena ay tol lahaayeen alah slat slam nimanka bani bakr la yidhahdana reer quraysheed maka in la furto asbaabta keentayna waxay ahayd ballantii lala galay ayaa muxuu ahaa lala galay quraysh ayaa waxay hubeeyeen nimankii bani bakr intay hubeeyeen ayaa qolyihii reer khusaaca gam laga sii rag badan ayaa laga baabiyey reer quraysheedna hubkii ayay hoos ugu taageereen warba markii yaa ka baxay reer quraysheed maka in la qabsaday sababu noqotay qolyahaas ayuu ku dhashay cimran xusein radi allahu ta qala wuxu yihi salla nabiyu nabigana wuxuu tukaday sal duhra salaada duhur faqara'a rajulu nin baa wuxuu akhriyay khalfa gadaashiis sabbix isma rabbika alacla ayuu akhriyey falama sallaa goortuu tukaday qala wuxuu yidhi man qara'a sabbix isma rabbika alacla suuradda ayaa gadaashii ka akhriyey qaala rajulu nin ba wuxuu yidhi ana aniga qala wuxu yidhi qad calimtu waxaan ogaaday ana bacdakum barkiin qad khaala janiiha inuu ila qabsaday qirada soo marka adoo wax akhrina haddii qof agtaada wax ka akhriyo tashwiish ayaa kugu dhici sidaa weeyaan waayo cadid sagaal boqol kuma cadda marka faatixadii tarki qira'a sax sax wa faatixa maan waa qirada guud ahaanba xadيث sagaal boqol toban iyo sideedaad waa xadيث صaxiixa qaala الimam النasai alيه رamat lla akhbarna qtayb بn سacيid qala xadaثna abu cawaana alwadax ibn cabd لlah yashkuri wa ثiqa can qataada ibn dacama can zuraar ibn an cimraan bn xusein radi allahu ta a ana nabiya nabigana sal sl salla wuxuu tukaday salaada duhri salaada duhr ayuu tukaday aw lcasr ama salaada casr ayuu nabigana tukaday alayhi slam warajul nina yaqra'u akhrina khalfa gadashiis wax ka akhrinayey qur-aan u akrinayay falama insarafa qortu goortuu nabiga ka laabtay salaaddii u salaam nafsad qaal wuxuu yidhi ayukum kineeba qara akhriyey bisabix isma rabbika laclaa qofka akhri ku ahaa malaha kor u qaadaayey faqaala rajulun ba ninba wuxuu yidhi min qowmi ka mid qowmkii ana aniga ayaa akhrinabi allo walam urid biha ila alkhayr khayru man ula wax kale oon waxaan khayr ahayn kalamadan lahayn faqaala nabi nabig wuxu sl slm qad caraftu waxaan ogaaday anna bacdakum barkiin qad khaalajaniiha inuu ila qabsaday qirada ood muxuu ahaa akhrintii asna akhrinayey ayaan dareema ayuu nabig sl sm on ogaaday marka imaamka markuu akhrina qiradaada marka kora u qaadini hoosu dhiga sidaa weeyaan weliba khaasatan faatixa unba ugu asaasan inta kale waxaa wey hadii jahri marba ay tahay in imaamka aad degeysata ayaa haboon hada wallahu aclam wsl اllah wslm ala abdi rasul mصطafى waa inoo sabtiga insha allah tbarak w taعala